alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وsaxbih أجmaعin allahuma اnfacna ma clamtna وcallimna ma ynfacuna wزidna cilma qala اlimam abu cabdillahi mxamed bn ismaaعiil bn ibrahim الbukhari raximah اllahu taعalى bismi اllahi الرaxman الraxim kitaabu الشhahaadaat wuxuu ku saabsan yahay الشhahaadaat maqraatiyihii mudaciga iyo muddacu calayhi marka laga hadlayo qof wax sheeganayo iyo qof lagu sheeganayo qofka wax sheeganaya ee asalkii khilaafay alaslu bara'atu dimma ayaa waxaa laga ramaa wax la yidhaahda bayina iyo caddayn caddayntaa waxaa ka mida ashuhuud in la helo dad mara kacaya waxa ay arkeen ama maqlayn masaladaasuu ka hadlayaa baabu maa jaءa fi اlbayinati calى اlmudaci wuxuu ku saabsan yahay wixii soo arooray oo ku yimid fi اlbayinati caddaynta waxaa laga rabaa calى اlmudaci qofka wax sheeganaya waa xadiid lafdigiis musanifkuna baab buu ka dhigtay wاlyamiinu calى man ankar dhaartana waxaa laga rabaa qofka wax inkiray waxa lagu sheeganayo liqowli اllaahi tacaala in caddayn iyo shuhuud la rabo mucaamalaadka iyo sheegashooyinka aayaddan uu marka soo dariishaday la yidhaahdo aayat اlmudaayana ama aayat اdayn aayadda ka hadlaysa albaycu biajalin beeca wax lagu kala gadanayo ajal buyuucda ile waa inay tahay beecu lacyaan iyo inay tahay beecu diman wax muuqato oo indhaha lagu hayo oo la kala gadanayo tijaaratun yani tudiinuunaha baynakum wax la kala gadanayo dadkii dhexdooda yaalla iyo wax maqan oo la kala iibsanayo waxaa maqan marka waxaad rabaa in la caddeeyo oo makhraati loo sameeyo si nisaac iyo dood iyo khilaaf hadha uunu imaanin wixii la qoro oo la cadayso unbaa sugnaanaya yaa ayuha aladiina aamanuu bu ilah leh dadka muuminiintaow idaa tadaayantum haddaad kala daysanaysaan bidaynin dayn ay tabaayactum bidayn aad u kala gadanaysaan ilaa ajalin musaman muddo la magacaabay oo magacaaban waa baycuulajaalkii waana masala jumhuurtu salafka ay isku waafaqeen khilaaf shaad oo yar buu lahaa kadibna khilaafki waa baaba'ay fasaara ijmaacan bayculajaal inuu bannaan yahay ilaa ajalin musama markaad wax ku kala daysanaysaan faktubuuhu qora wixii mucaamalaadka ahaa ee ajasha iyo muddada ahaa ha la qora bal horta waxaan kala qaadanay hebel waxa waxaas intaa intaas muddadaas aanan ku kala qaadanay qoraal ha la sameeyo walyktub ha qoro baynakum dhexdiinana kaatibun qoraa bilcadli si cadaalada qof kaatiba oo qora ah ha idin kala qoro cadaaladana ha ku qoro si maaragtay aan jawr iyo dulmi iyo nusqaan iyo ziyaada midna ku jirin sidaood waxay qoro walaa yaaba yunadiidin kaatibun qoraaga an yaktuba inuu qoro kamaa callamahu allah siduu ilaahay ba u baray cilmigii ilaahay baray kitaabadahaa haddii la yidhaahdo kaale wax noo kala qor yuunadiidin falyaktub ha qoro walyumlibu ladii kiina ha yeeriyo calayhi korkiisa alxaqu xuquuqda lagu leeyahay isaguna ha yeeriyo kaatibkuna ha qoro waxaa suuda lagu leeyahay saayo saaweeye qor isagii lagu lahaaba afkiisa ku caddaynaya oo ku qiranaya walyataqi rabbahu rabbigiisa ha ka baqo oo walaa yabkhas minhu shayan wixii xuquuqda hayer waxba ka nusqaaminin fain kaana aladii calayhi alxaqu qofka xaqa lagu leeyahay ee imlaha iyo yeerinta laga reebay hadduu yahay safiihan safiih qof caqligaalahoo kale safiy aan maaraynta maalka waxaa waxba ka garanaynin jaahilah aw daciifan qof daciifa ah. majnuun iyo sakiir baa lagu fasiray qof daciifa ah. aw laa yastadiicu aan karaynin an yumilla inuu waxyeeriyana huwa asagu akhras aflaawoon waxba garan karin ama cajabi haddii wixii luqo kale lagu qorayo luqadii aan fahmaynin wey laa yastadiicu an yumilla falyumlil markaa hadday sidaa tahay ha yeeriyo werigu weriga midkaas daciifka ah, werigiisii ha yeeriyo bilcadli cadaalada werigiisi iyo ehelkiisi baa la wareegaya oo leh waxaasa lagu leeyahay qor wastashhiduu taa waa qoraalki iyo kitaabadii shahaadadii iyo mahratihi waa kan wastashhiduu marageliya shahiidayna laba maqraatoo min rijaalikum raggiina ka mida ah, ragga mu'miniinta ee axraarta ah ee lagu kalsoon yahay shahaadada iyo cadligeeda iyo wixii loo shardinaya laga helay laba nin waa inay markhaati ka noqdaan mucaamala maaliya hadday tahay waxaa wax lagu kala qaadanayo ee isdhaafsanayo xoola hadday tahay laba nin baa la rabaa fain lam yakuunaa rajulayni laba nin haddaynan ahaynoo la helin farajulu nin iyo imraataani laba haweena hal nin baa la helay ninkii kale meeshiisii laba haweena uqumi miman tardawna min ashuhadaa dadkaad raalliga ka tihiinee markhaatiga iyo maaragtay inay markhaati noqdaan raalli loga yahay ee markhaati gareenka ah waa caadil lagu kalsoon yahay wey an tadilla ixdaahumaa hadday muddaduun ay xogow yar ilduubta u dhinto labada haweenka waxaa layskugu qabanayaa waa ilaahaan maxaa haweenkii laba looga dhigay meeshii ninka hal ahaa xogow hadduu imaado sahwi iyo nisyaan iyo garasho waayo toosin la'aan ixdaama muddood fatudakira ixdaahuma alukhraa midii kalea xasuusinaysa waxaa soo arortay bacd alqisas laba haweenahoo laisku qabtay sidan oo kale qaadigiibaa wuxuu dabcay inuu kala qadaadiro oo mid walba gaar wuxu weydiiyo markaasay mid waxay tihi a ah, malama ogolo waa inaan soo joognaa maxaa ta maxaa yeelay ilahi wuxuu yidhi an tadilla ixdaahuma fatudakir ixdaahuma alukhra wa kaanat faqiiha inaanna kala qaado ma rabno waxaan rabnaa inaan soo joogno markay mid hadlayso midda kalena ay ka daba dhahdo oy ku dar tiraahdo sidaana waa jirta tiraahdo ha ay tana tiraahdo laiska qabto ayaa la rabaa ee inaanna kala qaado marka horebana nama kala qaadinba waa meesha haweenku ay nisfu rajul noqonayaan shahaadada iyo makhraatiga ka mida walaa yaaba shuhadaa weyna diidin dadkan maragta ah ee markhaatiga meeshan galay qadiyada maaliga markhaatiga u ah ee xugudaarkaah yaysan diidin haddii khilaaf intuu imaado qadaha layskugu imaado idaa maaducu haddii la yeero ama idaa maaducu haddii lagu yeero taxamulkii ataxamul waladaa labada midna ina diidaan maaha haddii la yidhahdo kaalaya markhaati noo noqda yayna diidin haddii la yidhaahdo wixii aad marag gashayma maanta maxkamadda layska rabaa dood baad furanay kaalayana yaysan diidin walaa yaaba shuhadaa idaa maaducu afdula yar walaa tasanuu ha ka noogina ha ka cajizina an taktubuuhu inaad mucaamalaadkaa qortaan maaliga iyo xoolaha iyo waxaas misdhaafsanaayo sakiiran kiisa yar oo kabiiran kiisa weyn ilaa ajarihi muddadiisa tireegaan in la qoro qoraalka ha ka maarata noogina ha yaraysanina in badan baa intii wax laiska tasaahulay oo la yidhi hebel waa isku kalsoonnahay markii dambena muran iyo khilaaf uu ka yimid sahwi baa yimid nisyaan baa yimid buuximaa timid markaasaa lais inkiray ama mayhayn walbaba si ay la noqotay qoraal ha la sameeyo wax yar iyo wax badanba daalikum kii maas aqsadu cadaaladnimo badan cinda allah ilaagtiisa wa aqwamu toosan lishahaadati maragtana u toosan in wax la qoro wa adnaad dhow allah tartaada inay hadhow ayna shakinoo shaki unan imaanina sidaasa ku dhow ilaa an takuuna inayna tahay tijaaratan xaadiratan tudiiruunaha baynakum tijaaro iyo beecshiro la isdhaafsanayo yadan biyadin oo kuna uu famanti iyo lacagtii uu dhigaayo kuna muhmanki iyo silcada badeecada uu dhigayo taa hadday tahay marka waxba kitaaba uma baana ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin an tijaaratan xaadira joogta oo tudiiruunaha aad isku wareejinaysaan baynakum dhexdiina hooyahoo ah falaysa calaykum junaaxun wax xaraj iyo culaysa korkiina maaha allaa taktubuha inayna qorin markaas maxaa yeele qoraaqda wa logama baahno hooyahooba hadday tahay waa isku dhammaatay waashhiduu laakiin makhaatigiibaa baaqi ah taa laftirkeeda een isdhaafsanayo makhraatiha loo yeelo alaabtana ay hebel ka garatay hebella umaarata isagana gatay idaa tadaayactum markaad wax kala gadaysaan amarkaasna waa lilistixbaabi wاlmadbiya walaysa lilwujuubi walilzaam waa sunanimo in makhraati loo sameeyo wixii xaadirka ee la kala godanayay sunno weeyaana waajib maaha amarkaasi wujuubka waxaa ka sarfiyey ficilkii rasuulka sala اllahu alayh ali wasalam waa kii ka gatay min caraabiha ah faras rasuulka calayh salaam isagoo nin waxba makhraate u samaynin ayay kala dhaqaaqeen kadib buu dee ka daba orday waa ka dihi jiray farasii faraskayasii soo kaama gadan madayga maada gadaanin makhraatikeedu waa kay noqotay markii dambana nin saxaabi ah oon goobjoog ahayn uu makhraati kacay bimaa caliba min rasuulilah sal slam min sidqihi runtii nabigu ku ogaa oo yidhi waxyiga iyo diintaabaan ka qaadanay iyo qur'aankan waabayna maalinna samada looga warramayee ma faras buu nabi maxamed calayhi salaam been ka sheegi markaasuu nabigu calayhi salaam cadala shahaadatahu shahaadata rajulayn shahaadadiisii makhraatigiisii wuxuu u dhigay laba nin makhraatigood rasuulka sala allah aleh wasalam masmu hada saxaabiyu ljaliil magaciis ya khusayma radia allahu canhu ardaa meesha laba nin laga raba haddii khusayma uu keligii soo istaago tig baa la gelinaya waa ku filanta ah, halkaasuu ninna maalin buu dallacaa maalintaasu asaga nasiibkiis ilaahay ku waafajiyey inuu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam yaqiintii uu ka aaminsanaa ku garab istaago markaasaa isagana kor loo qaaday walaa yudaara la dhibi maayo la dhibin kaatibin mid wax qoray walaa shahiidin khaati qofkii wax kuu qoray ha dhibin xilli xun kaal waxii qor xilli aan munaasar ahayn waktigaad ku kululayso waxaad ku dhibto hadhowaad maarata ku adkayso markhaatigi kadalika isagana yaa la dhibin wain tafcalu haddaas dhibkaas samaysaan oad la imaataan fa inahu fusuuqun bikum faasiqnimadiina wey waa dhibka noocaasa waxay ka imaan kartaa inaad ka baxdaan daacadii faasiqnimo wey wattaqulah ilahay ka baqa wayucallimukum ullahu allah waxaana bariyo cilmiga iyo cilmiga naafica waxaa lagu helaa taqwada alle wallah waa alla rabbi kulli shay wax walba calimunkii og weeyaan aad yaqaano la socda xogyaal ah wuxuulilahi caza wajala wbaabu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu muminiinay kuunuu noqda qawaamiina kuwa ku toosan bilqisti cadaalada dad cadaalada ku toosan noqda shuhadaa lilahi ilahayna marag u ah ilahay dartiis antum shuhadaa llahi fi lardi ilahay dartii waxu makhraati kaca walow calaa anfusikum makhraatigaasi aad qabanaysaan ama aad noqonaysaan naftiinaba ha ku soo noqota madaradeeda madara dunyawiya makhraati baad qof u noqotay waxaana ka dhalanaysa adiga naftikana wax ku weydo xataa haddaad adiga wax ku waayi oo dhibkaa soo gaaraayo markhaatigii iyo shahaadadii siday ahayd inay dartii u gud oo bixi awilwaalidayn labada waalid baa lagu markhaati kaco oo dhibaa ku noqotee waalidka aad daris qabtaan ogtahay inuu gardaran yahay waa gardarayaameeda wixii aad ogeed baad sheegaysaa waalidkana dhibaataha ku ahaatee walaqrabiina qaraabadaba ah dushooda ha ahaato in yakun haniyan qofkan lagu markhaati kacaayo hadduu yahay qof hani ah muxaabaat iyo hebel miyaa saari karaa iyo hebel miyaan ku adkayn karaa hadhiine waa inaad ku markhaati kacda ow faqiir hadduu faqiir yahayna waxaa la saarayaad ku markhaati kacayso ma gudi karo waa miskiin hadhiina indhaha ka laabanine fallaahu allaa awlaa bihimaa labadaba ka owlaysan ilaahay iyo cadaaladiisa una amray iyo taqwadiisa yaa inaad kheri aad u mujaamalaysa ama faqiir aad ka gaabsatood u naxdo tii ilaahay ku amrayba ka xog badana ka horraysa ee falaa tattabicuul hawa hawaha raacina an tacdiluu inaad cadaalad samaysaan hawaha ka raacina waintaluu haddii aad wax taxriifisaan ood bedeshaan ood la yimisaan hadalkii siduu ahaa ayna u dhihin waxaad luqluqdaan wax badbadaan aw tucridu ama aad jaysataan inaad markhaatiga furtaan fain allaha ilaahuna kaana bimaa tacmaluun waxaad samanaysaan khabiira alle xog og ah weeyaan layigu waxaa weeyaan waa hadalkii waad ku hadlaysaa waxbaad markhaati kici baad leedahay laakiin hadalkii si u caddaayo ma sheegaysa waxbaad ka badbani waxbaad ka duwaysaa icraabkuna waa inaad ka badjaysataba labadaba lama ogolo iska jiro weeyaan qaala almusanifu raximah llah baabun idaa cadala rajulu rajula idaa cadala hadduu taskiyeeyo oo tacdiiliyo rajulu ninbaa rajula nin kala cadaaladeeyey ninbuu ninka ninbaa nin kale cadaalad ku sheegay hebel waa caadil waa runle waxaa ka dhalan inuu maqraati noqdo oo warkiisa la qaato oo qofkii uu majhuul xaal una noqonin idaa cadala rajulu nin hadduu cadaaladeeyo rajula nin kale u taskiyeeyo ammaano faqaala dayna uu yidhahdo tacdiilkiisa laa naclamu ilaa khayra intaasuu yidhi waxaan khayr idinkuma ogin aw maa calimtu ilaa khayran waxaan khayraya kuma oga hadduu yidhaahdo tacdiil iyo taskiya ma noqon maa calimtu ilaa khayran ta taskiya ma noqonaysaa taasuu ka hadlaya waa masale khilaafi oo musanifku raximahullah xukunkeeda una ridin culamadana waa isku khilaafsan yihiinoo axnaaftu waxay leeyihiin sida abu yuusuf uu leeyahay waa la aqbalaya qubula shahaadatu qofka asaga hadduu qof yidhahdo khayr waxaanan kuma ogi caadil weyaano markhaatiisa waa la aqbali bacd culama maaliga shaaficiy ay kamid yihin waxay leeyihiin arrintaa taskiya ma noqonayso xataa yaquula huwa cadlun aw riban waa qof caadila oo lagu kalsoon yahay oo laga raadiyahay inay ku daraan mooyeene khayr waxaanan kuma ogi kuma fille waa inuu sugo yidhaahdo caadil wey oo waa maarata qof laga raadi yahay waa inuu ku daro saasay isku khilaafseen wasaaqa xadiiu ifki xadiidkii ifkigiibuu kaxeeyey faqaala nabiyu sal slam nabiga alay slam wuxuu yidhi liusaamata xiina istishaara qisadii dheereedee ku saabsanay qisatu alifkil dhihi jiray ee umumuminiin caaisha lagu beenuuntay waxaa nagu imaan doontaa kitaabu shahaadada dhexdooda ku imaan doonta insha alla shahaadaadka fii suurati nuur kitaabu tafsiirka waa ku imaan doonaa iyadoo dheer labada xadiid buu soo celinaya doonaa laakiin mararka qaar isagoo gaaban soo ayuu keenkeenaya faqaala nabiyu liusama umm wuxuu ku yidhi listashaara markuu nabiga la tashaday warkii caaisha laga sheegaayo uu aad u baahay bil kaamilana uu wareegaayey cudurahoo waxyoo soo dabayna uusan jirin arrintii caddeeya nabiga calayhi salaam istishaaruu galay usaama ayuu la tashaday wuxuu yidhi warbaxay kulata gabadha waxaasa laga sheegaya waxna ah kuma hayna cad arrinkana walaaceedu waa nagu dheeraatay faqaala markaasuu wuxuu yidhi ahlaka walaa naclamu ilaa khayra ahlaka ay amsig ahlaka yaa rasuul allah reerkaada hayso ama mansuubun cala liqra hayso ehelkaada walaa naclamu ma ogin ilaa khayra khayr waxaanan kuma ogin saasuu yidhi waxaan khayr ahayn rasuul alla kuma ogine ehelkaada haysa buuri marka de nooc taskiya waayo way tahay arrintaas xadaana xajaaj xajaaj binu minhaal qaal xadaana cabdulahi bn cumar cabdullahi bn cumar bni mayri qaal xadaana hawbaan waqaala layf wuxuu yidhi sanad kale wey xadaana yunus can bni shaabin qaal akhbarana curwat bni zubayr wibnu musayib wcalqama bni waqaas wacubaydulahi bni cabdilah intaasoo dhan baa xadiian ifki isku cadfan oo soo warisa an xadiii caaishata radi allahu canha xadiidkii caaishay wariyey wa bacdu xadiiihim raggan isku cadfan ee laisku qaqabtay xadiidkooda urwe iyo ibnu musayib iyo calqama iyo cubaydullaahi ibnu cabdillaah raggaa caaisho ka warinaya xadiidkooda mid walba midka kale yusadiqu bacdan bacdu xadiiihim yusadiqu wuxuu rumaynayaa bacda marka kale qaarkood qaar kale u rumaynaya isma khilaafsana ziyaadaad bay iyo la kala imaanayaan ziyaadadaasna ziyaadad mukhaalifa oo iska hor imaanaysa maaha oo tii kale ka hor imaanaysa ee waa isku rumaynayeen xiina qaala laha ahlulifki markay caaisha ku dhaheen nimankii ku beenoontay maa qaalu warkii xumaa ay dhaheen cabdulaahi bn ubay bnu salala munaafiqa ra'sulmunaafiqiin iyo munaafiqiintii kalena waa isku raaceen qaar saxaabada kamidana waa ku tawarudeen oo waa ku sibiraxoodeen oo qiimo badan xasaan baa kamida ah shaaciru rasuulilah halkaasa xoogo asagana marada kaga dhacday oo khilaafkaasi mxuaha dacayadaasu ku yardhacay laakinahu taaba ila allah kafaarana waxaa u ah xadii laga oofiyey waa la xaday xadulqadaf wlkafaaraatu mxuu ahaa wlxuduudu mukafiraat xuduuduna dunuubta lagu dhaafaa fadacaa rasuulu lahi sal slam wuxuu u yeehay caliyan cali iyo usaamata usaama u yeehay markii muddo badan warkii socday xiina goortii buu nabigu u yeehay salbafal waxyu waxyigii u nagaadoo baahay yastamicuhumaa isagoo kala tashanaya fii firaaqi ahlihi reerkiisa inuu furo caaisha waa iska wada furan haddii hadal bimalama iska furaa halkaa ku saafjarne idan hadda anaa lagu xidhiidin oo nabi maxamed xaaskiisi baa laleeyahay mar walba mise maxay noo tahay fa usaamatu faqaala wuxuu yidhi ahlaka ehelkaada hayso walaa naclamu ma ogin ilaa khayran waxaan khayr lahayn wa bariiratu bariirana waxay tidhi in ra'aytu ma ra'aytu ma arkin calayhaa caaisha amran amar kuma arkin admisu waan ku ceebeeyo oon ku dhaliilo agtara wax ka badan min annahaa gabadhu jaariyatun gabar bayaheed xadiiatu sini daayar tanaamu waxay ka seexan jirtay can cajiini ahliha gurigeeda cajiintiiyo qooshkii bay ka seexan fataati adaajiru xoolaha gurujooga iyo ariga iyo maqasha gurujoogta ee iswariskaa imaan fatakuna canjeeradii iyo qooshkii bay ka cunaysay intaasoo caruurnimo un ay keentay oo iska dheelaleyn jirta iska seexanaysay deena alaabteeda ayadan bayna tiirsanin xoolaha ay afka ka gelinayeen ka cunaayeen taana caruurnimo weeyaan ama cifadeeda iyo ayadan waxay ku saabsan nafteeda fahwahaata gabar aad iyo aad u wanaagsan bay ahayd xumaanta la sheegina waa ka fogeed xataa xasaan radi allahu canhu markii dambe waa kii lahaa ammaani jiray xasaanu razaanun ma tuzanu biriibatin watasbixu arfa min luxuumi alqawaafili waa kii lahaa xasaan watasbixu harfa min luxuumi alqawaafili waa ammaanay ammaan aad weyn ba ammaanay hoodaas beedow ku ammaanay lama arkin ayagoo kale ammaanta uu ammaanay caaisha radi allahu canha ardaha ayib marka daruuro gabadh mudii jira waa soo marray waati la xoraysay mawladoodii weeye waa la warisay waxaa adaab buul ku agdhistay oo yaqaanay oo la socda raaginka mid aha ree caaisha caaisha gurigeeda ree moxamed calayh salaam waxay tiri wax aan ku ceebayo gabadha wayay kuma arkin bay tiri intaa hadda ilduubka caruurnimada ameeyeyne oo alaabteedii iyo waxeeda aynan beeratirinayna iska fasaaxan jirta faqaala rasuulullah sal slam baa wuxuu yidhi markuu soo waraysay dadkii wanaagsanaa ee ka agdhawaa ee reer nabiga calah salam iyo reerkiisa isku dhawaa waxay isku wada raaceen xataa haweenkii nabiga calayh salaatu wasalaam xataa kuwii uu ka dhaxeeyey xifaaltanka iyo kiirada iyo masayrka zaynab binti jacsh intana waxay isku raaceen caaisha ina xumaan weligeed ku arkin in wax laga shakiyo qofkana hal mar unma dabagedoomo waryar bay xumaanta iyo faaxishada waxa weyn intuu qofka ku dhicin waxyaala waryaroo wasaa'il marka dambe u ka hor sahlanaya marka caaisha radi allahu canha oo naqaanay inay xumaan ku dhacdo waa waxaan suuragalahayn wey markaasuu faqaala rasuul sal slam wuxuu yidhi man yacdurunii yaa iga cudurdaara yaa iga celiyo weeye iga qabta si iga dhaha fii rajulin nin balaqana ii soo gaaray adaahu dhibkiisa fii ahli beyti reerkayga nin reerkaygii dhibaatada uu u geysanayo ama dhibkiisa uu isoo gaaray oo ninkan yaase iga dhaha buu nabigu sal allah alay wasalam cabdullahi bin ubay bnu salal wey kuwii kale wax lagala hadli male ninkanaa tawallaa kibra xumaanta ninka u istaagay ninkan uu ahaa ee kuwa kalena marka ay qoslaayeen ay ku raacayeen naam markaasaa layidhi kuwa u qoslaaya xataa qosolka hiiluu galaa dhagaysiga xataa aadan aadan inkiraynin walaalkaa oo dhibaato loo geysanayo oad iska dhagaysanayso ayadoo laftirkeeda waa xun tahay xataa qaala subxaana wa fiikum samaacuuna lahu munaafiqiin marka laga hadlay yaa waxaa kuwa dhagaysan baa nagu jira oo aan jacdhagaynin oo yacdhagaynin fawallaahi baan ku dhaartay bay leedaha caaisha maa calimtu nabiga alai slam hagod fawallaahi maa calimtu ma ogi min ahli ehelkayga ilaa khayra waxaan khayr ahayn kuma ogiye walaqad dakaruu waxay sheegeen rajula nin bay ku tuhmaysteen maa calimtu calayhi aanan ku ogayn ilaa khayran waxaan khayr ahayn nin aan khayr waxaan ahayn ku ogayn ayay ku sheegeenoo dhe ninkaasaa la haray safwaan ibnu mucadal asulami uma dakwaani saxaabi jaliil oo qiimo badan buu aha weligii jaahiliyatan wa islaaman maraha weyn muuna taabaanay markii dambena shahiid buu ku dhintay radia allahu canhu wa ardaa qisada ayadoo dheer bay imaan doontaa insha allah laakiin shaahidka waxaa weeyaan maa calimtu ilaa khayra waxaan khayraen kuma ogi taskiye wey baabu shahaadati lmuktami qofka gabanaya ee waxa la samaynayo ee rabo inuu markhaati ahaan hadhow uu ku markhaati kaco isma soo muujinayo qofkii mashhuudu caleyhiga ahaa isma tusaayo isagoo isgabin buu deen wax soo daaracan qofkaa shahaadadiisa hadhow ma la aqbalaya wax ka dhacan darashaduu ka fiiriyey meel buu saa uga yar fiiriyey warkii buu dhagaystay hadhow deena isagoo oon la ogeyn unbuu mar ka soo booday yidhi anaa markhaatika waajaaza wuxuu camarun camr bnu xuray camr bnu xurayf ninka la yihahdo waa baneeyey shahaarat lmukhtabi waxaadan goortii joogina lagu ogeyn oodun deena oo ninkii sameynaya islaan wax ku arkaayo ma laha hadhow inuu markhaati qof fiirinayo uu ka markhaati kaco arrintaa ayada waxaa baneeyey camr bnu xurayf baa baneeyey almakhzuumi min siaar aaaba buu kamid ahaa walaabihi soxba aabihiina saxaabi wey radi allahu canhu arba qaala wuxuu yidhi camar bnu khurayf wakadalika yufcalu bilkaadibi lfaajiri beenalaha faajirkaee daalimka ee xumaanta samaynaya haddii aad ogaato warkiisa wax uu sheegi iyo beentiisa ummadda uu ku khaldaayo inaad tiraahdo anaa arkaayo waxba ma sheegaya beenalo wey waa bannaanta qof noocaas oo kale oo xumaanta samaynoo xumaantiisa iyo fujuurkiisaasi aan la ogaan karin ama been ku khaldaaya haddaad ogaato waa inaad maarata ku maraati kacda wa qaala shacbiyu wuxuu yidhi shacbi camr bnu sharaxiil wabnu siriin wacataa waqataada asamcu shahaada bay dheheen dhegaysiga la dhegaysto wax aadan arkaynin inaad dhegaysigaasi ku xumbaarto oo markhaati kaga noqoto tiraada anaa maqlaayeyna kuwaxaa samaynay naartiisii buu furay hebel buu qadfay muxuu ahaa dil buu ku goodinaayey waa kada waa lagu maraati kaci karaa waana masale khilaafi oo musanifku isaga aqwaashaasi madhabkiisu ku wadaa laakiin laba qowl baa ku jira shahaadadiisa waa la radin waxaa qaba abu xaniifiya shaafici fi lqadiim waa la aqbalayaana waxaa qaba shaafici fi ljadiid iyo qayrkiis haddii ay mashhuud caleyh odaynan caayinin oon arkaynin saasay leeyihin haddayna arkaynin wa qaala alxasanu wuxuu yidhi xasan ibn abi xasan albasri radia allahu canhu yaquul kaana alxasan wuxuu ahaa yaquulu ki yidhaahda lam yushhiduunii wixii uu maqlo oo maqal ku soo qaada ama arag ayna dadkii ku markhaati kacayeena arkaynin hadda uu maxkamadda la imaaday wuxuu dhihi jiray markuu markhaatiga fulinaya wuxuu dhihi jiray lam yushhiduunii imayna markhaati gashanin calaa shayin wax oo ayaga markhaatigooda imayna gashanin wa inii aniguse samictu kada wa kada waxaas waxaasa maqlay yacani hadalkii waracii safiiri markhaati aniga laguma yeeranin oo goobta ma joogin oo laguma yeeranin goobtayna laguma soo gelinin laakiin waan maqlay ayuu dhihi jiray waan maqlay marka wax dhacayeen xadaana abulyamaan alxakm bnu naaficin qaala akhbarana shucayb can zuhri qaala salim samictu cabdاllahi bni cumar radi allahu canhuma yaquul inطalaqa rasuulu lahi sal slam baa tegey wa ubay bnu kacab nabiga iyo ubay bnu kacab alansaari baa israacay yowmaani ayagoo u qastaaya annakla alatii geed beertiminaadii fiihaa uu ku dhex jiray ibnu sayaad wiilkii yahuudiga ahaa ee khuraafiga ahaa ee ibna sayaad ahaa beerta uu ku jiray bay nabiga iyo ubay isku raaceen nin wuxuu ahaa aad u dhib badan oo dajaajilada ka mid ah laakiin wuxuu nabiga aad oga shakiyey dijaarkii weynaa anuu yahay intaasuu nabiga ka shakisnaa markaa waxbaan maqlaa iyo waxbaan arkaa iyo waxbaan sii ogaadaa buu dhihi jiray beentiisana marar badan bay fashilantay oo xataa isagoo carruur la ciyaaraya yuu nabigu calayh salaatu wasalaam intuu gadaal oga imaado dhabarka ka taabtay aw waxaad dhihi jirta waxbaan sii ogaan karaa maalinna isagoo ku jiifa beertiis dhex jiifa usoo gagabaday waa hadda qisadanu ka sheekeynayo marka waxbuu akrin jiray oo sheegsheegi jiray waxa uu sheegaya raba nabigu inuu soo dhegaysa bal meeshuu rasan yahay maljinni inuu rasan yahay iyo saxarada ee kahanada ma waxay tahay xataa idaa dakala rasuulullah markuu nabiga calayh salaam u soo galay dafiqa rasuululahi wuxuu guda galay sal slam yataqiu inuu ku gagabanaayo bijuduuci nakli geedihii timirtaha salkooda jiridooda ayuu saa ugu gagabanayaa xaggiisuna u socdaa hadda geebu kusii gaban wahuwa nabiguna yaktallu wuxuu rabaa inuu siraa yasmaca inuu maqlo min inuu sayaa shayan wax inuu ka maqlo qabla an yaraahu intuuna arkin intuuna arkin inuu wax ka maqluu rabaa nabiga ala salaam oo yakhtilu yani waa waxaad rabto inaad qofka ku ku aragto amaad ku sirto ayaa la yidhaahdaa khatarka waibnu sayaad wiilka ibnu sayaadana mudajicu wuxuu jiifaa calaa firaashihi dabashiisii buu ku jiifaa fii khadiifatin buu ku jiifaa sijaayad lahu asaga uu ahaa fiihaa sijaayadaasna ramramatun baa ka yeelaysa sawd aw zamzamatun baa ka yeelaysa muludiisii iyo guuxiisa wabaa ka guuxaya istijaaada ku jiifo marka zamzamada ay rabnamada soo dhagaysan rabaa nabiga alay salaam isagoon soo gaarinba faraad waxaa aragtay ummu ibnu sayaad ibnu sayaad hooyadiis baa waxay aragtay annabiya sal l sl nabiga waana yataqii asagoo nabiga ku gagabanaya bijuduuci nakli geedihii timirta salkooda waana ka waraysaa nin kariyo dabagalka lagu hayo way og tahay faqaalat ibnu sayaad waxay ku tihi ensaafi ayay tihi waana xarfu nidaawa ewdu war saafi ow bay tihi war ka kac hada muamdu mamed baa kana ku iman kuqaban raba fatanaha wuxuu ka jabay ibnu sayaad ramramadii iyo zamzamadii buu joojiyasana waa booday qaala nabiyu sal la alay wasalam ba wuxuu yidhi low tarakat haddii ka tagi laheed bayana waa caddaan lahaa warkiisa meelan buu soo ka saari laha warkiisa waa caddaan lahaa wuxuu sheegaaya waxbaan si ogaadaana waxba meesha way ka bixi laheed saasuu nabig alayh salaatu wasalaam marka shahaadat lmukhtabi oo gagabanaya nabiga alayh salaatu wasalaam wixii uu ka soo ogaadana dadku u sheegi lahaa rasuulka sal allah alayh ali wasalam xadaanii cabdullah bn muxamadi almusnadi qaala xadaana sufyaan can الzuhriy can curwa can caaisha radi allahu canha jaءat imraatun aw imraat rifaaca alqurafi ninkii rifaaca alqurafi la dhihi jiray saxaabigaha islaamuu furay hadda ka hor baa timid tamiima la dhihi jiray tamiima binti wahab imraatu rifaaca alqurafi baa timid ila nabiyi nabiga calayh salaam bay u timid faqaalat waxay tihi kuntu waxaan ahaan jiray cinda rifaaca rifaacay qabi jiray fadallaqani waa i furay faabadta waa gooyay dalaaqii dalaaqaygii dalaaqubaytuuta saddexdii dalqadood tii u dambaysay ugu furay wax markaa dalqadoo ii hadhay ma aha fatasawajtu waxaan guursaday cabdiraxmaan binu zabiir zara waa la korraba sida badan yaa guursaday wa inamaa macahu waxaa maciisaa mila hudbati fawq marada faraqeedoo kale maradeeda faraqiisi intaysaa u taabatay saa u lalegaysa intanoo kale umay taabay leedahay zakarkiisa ayaa ishaaraysaa yari bay ku sheegaysaa ama jiraac iyo daciifnimo sida maradan oo kale dabeeshaa kalqaadayso faqaala wuxuu yihi nabigu waa fahmay calayh salaam aturiidiina ma waxaad doonaysaa aturiidiina ma waxaad doonaysaa an tarjici ilaa rifaaca xubaha alawal yucmiha wa ismiha bay dheheen naagta ninkan hore jeceelka u qabtay ma ilowdo marka aturiidiina ma waadiina ma waxaad dooni an tarjici inaad ku laabato ilaa rifaaca rifaaca ma ku noqon rabtaa la waa ka gaarsiiy kuma noqonaysid nabiga sala allah alay wasalam saasuu yihi Ah. inay ridaco ku noqotaa sugin xataa taduuqii aad ka dhadhamaysa cusaylatahu ninkan cabdiraxmaan binu zabiira marabkiisa iyo macaankiisa wayaduuqa uu ka dhadhamiyo cusaylatakii macaankaada ilaa iska dhadhansataan oo qalgal ka imaado mudarki keliya iyo inaad un iska wax maxla la yidhahdaa jira marka inaad ninkii hore ku maxlalto oo eh, xataa tankixa zawjan hayrudaas aad ku marsato ma suura weyso waa inuu kula aqalgalaa oo iskiid marka usoo kala boodaan oo uu ku furaa kii aanu kuma noqon kartid bu nabi sal allah alay wasalam asagana waa kii imaan jiray dhihi jiray wallaahi yaa rasuul allah inii afraku afarkala diin ah, sida maqaarkan o kale googaan bu yidhi waa ka diiday waxaa la sheegayo lagu sheegayo waxba kama jira ninka hore bay rabtaa mooyeene amba waan ficlaw yidhi wa abu bakrin abu bakr rajaalisun waa fadhiyaa cindahu nabiga agtiisa sala allah alay wasalam buu fadhiyaa wa khaalid ibnu saciid ibnu alcaas saxaabigaasna bilbaabi albaabka nabigu taagan yahayo yantadiru wuxuu sugaya an yuudana lahu in loo idmo in la fasaxo soo galla dhuu sugaya shanqadiibu marka maqlaa saanto hadli iyo hadalka nabiga calayh salaam markaasuu ka dhawaaqay faqaala wuxuu yidhi ya abaa bakar abu bakar walaad fadhiya nabige alaa tasmacu miyaanan maqli ilaa haadihi haweenaydan maa tajharu bihi waxay la jahri cinda nabiyi nabiga agtiisa sala allah alay wasalam hadalka xunay ku hadlaysa ragga ay ceebaynayso sooma maqashid ma joojisib oo inkirtigeediidii waxay sheegayso ayuu leehay intaa way shaahidka alaa tasmacuuna haadii hadalka uu leeyahay waxaa weeyaan mukhtabi dhanka kaluu ka jiraa gurigii albaabkii warkiibuu maqlaa warkeedina warkiibuu maqlayna waa kan ku hadlay war adiga warka kuuma yaale waxba ma maqashida warkan dadka joogo ma ka hadli kare adiga ma hadlaysa lama dhihin ee warkiisa waa la qaatay la qaateen buu noqday baaba wuxuu ku saabsan yahay idaa shahida shaahidun nin hadduu makhraati kaco oo mase shuhuudun makhraati kooxa bishayn waxbay makhraati kaceen waanaga mara kaa ah, hebel baa iskale wa qaala aakharuuna kuwana waxay dhaheen kalena maa calimnaa ma ogin bidaalika waxaan na sheegi annagoo kuma ogin ninkan yuxkamu waxaa loo xukumi biqowli man shahida dadka makhraati kacaaye ah wax ibaatiyaa loo xukumaya meesha laba makhraati baa iska horimaatay kuwa waxay leeyihiin ninkan waxa waa qabaa waxbay ku isbaatinayaan kuwana way anfinayaano way diidayaan maya bay leeyihiin qaacidadii baad ku dureerinaysaa almuhbitu muqadamun calaa man calaa naafi qaacidaa ku dureeri almuhbit qofka wax ibaatina sugaaya ciduu siaato cilm xuja calaa man lam yaxfad waxbuu xifdisan yahay marka hadduu isaga ay dhahaan kuwan annagaa ogo ku aragna isagoo waxaa samaynayo kuwale waxba kuma wana kumaana maqal iyo waxaa ma jiraan leh warkooda la dhegaysan maayo mubitka la hormarinayaa yuxkamu waxaa la xukumi biqowli man shahid baabkaasuu baabaystay qaacidadii marka waa rido xukunkeedii musanifka qaacidadaasuuna qaatay oo qaacida kuliya qaala alxumaydiyu cabdulahi bn zubayr maki baa la dhahaa sheekh buhaari wey hada kamaa ahbara bilaal arrintaa waxay lamid tahay in muhbit iyo manfi hadday isqabtaan muhbitka la hormarini kamaa ahbara bilaal siduu bilaal uu sheegay oo kale ana nabiya sal slam sallaa fi lkacba markuu nabiga calayh salaam maka uu furtay kacbadii waa loo furay nabiga calayh salaam markii laga soo asnaamtii laga soo bixiyey markaasuu sallaa ku dhex tukaday fi lkacba kacbada gudaheedii bu ku tukaday bilaal waa ihbaatiyey wa qaala fadl fadl ibnu cabaasna muxuu yidhi lam yusalli kuma tukanin buu la soo istaagay see loo yaray marka faakhada annaas dadku waxay qaateen bishahaadati bilaal bilaal maqaatigiisii bay qaateen iyo qiridiisii iyo warkiisii maxaa yeeley waa mubi kadna waa manfi waxbuu diidaya kana waxbuu sugay wlmuhbitu muqadamun cala naafi qaacidadaas waad qabsanaysaa kadalika sidaasoo kale ayay tahay in shahida shaahidaan laba nin baa wax maqaati kacday ana lifulaan hebel inuu u sugnaaday calaa fulaan hebel ku leeyahay alfu dirham kun dirham hebel wuxuu hebel ku leeyahay kun dirham bay laba nin maqhraati kaceen washahida aakharaan labana waxay maqhraati kaceen kale bialfi wahamsimiya kun iyo shan boqol bay maqhraati kaceen yuqdaa waxaa la xukumi biziyaada ziyaada la xukumi kuwaway kuwaas kuwa yidhi alfun wa khamsumiya la xukumi maxaa yeelay ziyaadayay ku dareen ziyaadadaas ay ku dareen shanta boqola kuwaas kun kale way anfinayaan kuwana way ifbaatinayaan wاlmuhbitu muqadamun calى الnaafi wاlmuhbitu muqadamun calى الnaafi marka kun iyo an boqol kuwa yada la qaadan xadaثana xibaan xibaan ibn musa asulami qaala akhbarana cabdالlah ibn mubaarak almarwazi qaala akhbarana cumar ibn saciid ibn abi xusayn qaala akhbaranii cabdالlahi bn abi mulayka can cuqbata bn xaariثin anahu cuqba taزawaja wuxuu guursaday ibnatan gabar liabiihaab bn aiiz uu sugnaaday u dhalay abiihaab bn caiiz usayrna waa la xarakeeyey meelaha qaar usayr marka gabadh uu dhalay abiihaab ya waxaa guursaday cuqba bnu xaari oo abaal aroostayba faatatu waxaa u timid imra'atun haweeney baa timid imraa sawdaaba low faqaalat waxay tihi qad ardactu anaa nuujiyey cuqbata cuqba iyo wallatii gabadha uu tazawaja guursaday wiilkan iyo gabadha labadaba ayagoo yaryar ayaan caruurnimadii kusoo nuujiyey oo hadday isla nuudeen naaskayga walaalay noqonayaan ama hooyadood baan ahay min arabaac xagga midnada marka waa anag waan isma guursan karaa ragala tagaano ayay tii intii kaadka soo istaagtay faqaala laha cuqba wuxuu ku yidhi maa aclamu maoga anaki ardactani inaad imuujisay waa inkiray ha inaad imuujisay maogaani walow wax hoyanimoaan kuu qirsanahay iyo hoyanimoa iyo muujinaad ii sheegtay ma jirto walaa akhbartanii imagashan hadda kahor haddaad maqasaysaa miya fa arsala ilaa aali abi yihaab abi yihaab gabadha eh, eh, gabadha ayadoo uu qabo reerkoodii buu doono dad u diray arsala wuxuu u diray ilaa abi ayhaab yasalu isoo weydiinayo war wax gabadhiinu nuujina oo aan isna isla nuujin ama islaanta ay nuujisay ma ogtihiin faqaaluu ree ihaabna waxay dhaheen maa xalimnaahu ma ogin arbacad inay nuujisay saaxiibatanaa gabadhaanada annaga gabadha islaantan meelay naga soo gashay ma garanayna inay nuujisana ma ogin ayagana waa laisku tegey farakiba ila nabiyi saxaabigii radia allaahu canhu xaggaaya nabiga madiina min madiina intuu maka ka soo booray ilaa madiina si ordaashan boqol kilomiter masalo waa weydiiye arrintaasa la isku haystaa rasuul allow faqaala rasuulu lahi sal slam baa wuxuu yidhi kayfa waqad qiil seed u qabi kartaa islaantan gabadhan walxaal qad qiila la yidhi warkaas war baan ku soo galay maadaaba la taagan mukallafaa caaqilada anaa ina muujiya wax dhici kara soo ma aha seed markaa aad wax u raraadinaysaa kaleoo usii qabi kartaa fafaaraqaha waa faaruqo waa ka tegey wanakaxa waxay guursatay zawjan hayrahu nin kale iyadana guursatay marka taasna waxaa weeyaan shahaaradoodaas ibaat waxbay sugaysaa kuwan waxbay diideen walmubitu muqadamun cala naafi wey amar arrintaasna waa wujuub in haweeneyda haddii ridaa iyo midna sheegato in warkeeda la qaadanayo walow keligeed baa ahaatee shahaarat lmurdica biwaxdiha waa la qaadanaya cala lwujuub qaarkoodna waxay deen may najbi weeyaan waa iska sunno calaa ariiqi ilwarac warcanimo unbaa ninka leelayah warshibaha ku gashaye arrinta ayada banaanka waa ka maradacmaa yariibuka ilaa malawiruka yaa lagu xumbaaray laakiin waa artaa nabigu si uu kala gooyey calayh salaam kayfa waqad qiila baa layidhi baabu shuhadaa'i lcuduul dadkan maqhraatiga ahee cuduusha ee lagu kalsoon yahay sifaat ulcadaala laga helay muslim weeyaanoo muxuu ahaa aan wax kabiire ah iyo sakiiro uu daa'imay iyo muruada haasu dhigaya shaafici ku daray waa in inta laga helo shuruud baa jirta shuruudu cadaala wa qowlillaahi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi waashhiduu maragashada daway cadli laba makhraati laba cadaalada oo minka muminiinta ka mida wa qowlihina waa baabuu ku saabsan yahay waa la yidhi miman tardayna min ashuhadaa kuwaad makhraatiga oo raadi tihiin falam yakun rajula farajula imra'atan miman tardayna min ashuhadaa suuratu dalaq iyo suurat albaqara laba aayadood wey meeshan waxaa musanifka su iskugu xiray hal aayad ma aha waashiduuda waycadli minkum fii suurati alaq miman tardoona min ashuhadaana fii suurati albaqar labada waxaa ay ka siban yihiin shuhuudda in laga rabo inay yihiin dad cuduulooda lagu kalsoon yahay dayaaradooda iyo akhlaaqdooda iyo muruu'adooda iyo ikhyaarnimadooda sharaftooda dad markhaati geli kara inay yihiin oo dad beenta lagu yaqaano iyo dad wax dhaafsanaya adduunta adduunyadooda iyo xuduudkooda iyo shahwadooda inay xumaanaysa inaan ahayne dad dayaaro iyo diin lagu yaqaana waa inay yihiin qaal xadana alxakam bnu alxakam bnu kunyadiisa maxay ahayd abulyamaan abulyamaan a waxyigaa lagu qaban jiray oo haddii qofka uu wax qarsada maago aayadbaa soo degi jirta waminhum waminhum fi suurati faadixa suuratu tawba suuratu faadixa la yidhaahdaa waa tii munaafiqiinta bannaanka soo dhigtay qof munaafiqiinta ka mida ma jirta ilaa wuxuu ka yaabay qalbigiisa waxa ku jira in la sheego ayuu ka yaabay aad bay adida u galeen markaasaa nin walbaba waxyigaasuu ka cabsan jiray yuukhaduuna fii ahdi rasuula waxyigaa lagu qaban jiray waima alwaxya waxyiguna cumar qad inqadac waa go-ay nabiga hadduuma dhintay calayhi salaam in alwaxya qad inqaaca min asamaa waa kaydhii jirta mahayman oo abubakr iyo cumar ay la ooyeen wainamaa naaudu waaan naahudukum waxaan hadda inuu qabanayna alaana hadda bimaa dahara lana wixii noo muuqda min acmaalikum camalkiina qof walba daahirkiisa waxaa nooga muuqda ayaan ku xukumaynaa hadda qalbigiisa iyo wayigiisheegila ah ma hayna hadda faman adhara lana ninkii noo muujista khayran khayr aminaahu waa nabadgelinaynaa ninkii khayr noo muujista annaga qaban moono dirana la dhici moono waqarabnaahu waa soo dhawaynaynaa walaysa lana ilaynaa nooma sugnaanin min sariiratihi sirtiisi waxa qalbigiisa ku jira shayan wax aan ku enahay ma jirto oo adig qalbigaada iyo afkaada waa iskhilaafsan yihiin ma dhihi kartid waxuu qofka muujistay baad ku xumbaari allahu ilaahay baa yuxaasibu xisaabaya sayiratun sirtiisa waxaa sirtiisada qalbigiisa ku jirta rabuulciza caalim ilqaybi washahaada allahaasaa xisaabayaoo sirtiisa soo bannaanka soo dhigi markii loo wakhtigiisa la gaaro waman adhara lana ninkiisa noo muujista suan xumaan lam naamanu ma nabadgelinayno walam nusadiquu ka rumaysan mayno wain qaala haba yidhaahdo ina sayiiratu sirtiisu xasana way fiican tahay niyad wanaag baa gu jira lilaahi baanahay daacad baanahay haddaw dano wuxuu muujistay baan ku maamulana waan ku garaacayna saas wey waxa weeyaan qaacido xoogla weeyaan oo qofka waxay ka muuqduun naxnu naxkumu dawaahir weeyaan oo adallada laga wariyay bay ka mid tahay wallahu yatawalla saraa'ir sirta ilaahay baa subxaanahu wa tacaala umuuraheeda tawalinaya annagu sadaa'irka ku xukumayna qofka baabu tacdiiru kam yajuus tacdiiru kam meeqa cadaaladiisa yajuusu bannaan yacni meeqa qof ayaa haddii wax cadaaladeeyaan wax taskiyayaan amaana ku filan qof qof hadduu ammaano hal qof ma ku filan yahay laba qof miyaa looga baahan yahay saddex miyaa loo baahan yahay kaas qodobaa taskiyada meeqa qof baa loo baahanya baqraysaa shahaadaadka warqadaha iyo taskiyataani cilmiyataani baa la dhaha laba qof oo taskiya wata xadaanaa sulaymaan laba qof taskiya laba qof watay dhahan xadaanaa sulaymaan bnu xarbi qaala xadaanaa xamaad bnu zayd bnu dirham can thaabit bn aslam can anas bni malik radi allahu canhu qaala mura cala nabiyi sal slam baa waxaa la soo mariyey bijanaazatin janaazo dad dhintay qof dhintay oo la wado faafraw calayha khayra khayr bay dadka ku ammaaneen allah waa hebel ehel khayr buu ahaa waa wanaagsanaabay dhaheen faqaala nabigu wuxuu yidhi wajanad waa u uma mara biuqra mid kale haddana la soomayey faaharuu calayha sharan shar bay ku sheegeen mushaakala weeye iyo muqaabala afnow yara waxay ku sheegeen sharan ow qaala hayra dalika waxaan khayrka ahayn bay ku sheegeen faqaala wuxuu yidhi wajanadkana waa u faqiila waxaa layidhi ya rasuul allah qulta lihaada kaas waxaad ku tiri wajanad waa u waajibtay walihaada kaasna wajanad waa u waajibtaad tiri maxaad ka wadaa wajanada qaala nabigu wuxuu yidhi shahaadatu lqawmi hiy shahaadat lqowm waxaan ka hadlaya waa qowmka makhaatigooda ayaan ka hadlaya almuminuuna muminiintu muminiintu shuhadaaullahi ilaahay maragtiisa weeyaan fil ard ardada samada malaa'igta ayaa ilaahay marag u ah oo uu marag gashadaa ishhaduu marhaati ka noqda ani qad kafartulah ma u dhaafay marka ardadana muminiinta markhaati ka ah marka hadday muminiintu khayr isku raacaan dadka wanaagsan ee elu taqwada ah wax markaasi dam iyo cadaawad oo ka dhaxaysa aysan jirin qofka ay wax ka sheegayaan wax muxaabaadoo gaaroo ka dhaxaysa maysan jirin keliya un muuminnimo iyo iimaanun ay ka hadlinayso kaas warkiisa waxaa weeyaan makhraati buu noqonaya laakiin laba qof oo xurguf udhexaysa midkoodada midka kalena waa asxaabu shar maalin bay isku dhexeen maalin baa xooga dhex martay inuu ku xukumo laga aqbali mahayn wararka dadka ay u dhaxaysa lama qaato shahaadato muxuu ahaa diiqibli baldhaa qof cadaawad qofka kale u hayo warkiisa loo qaban maayo xadaana musa bn ismaaciil atamudaki qaala xadaana daawuud bin abilfuraat qaala xadaana cabdullahi bn burayda qaala can abiaswad buu ka wariya dayli qaala ataytu lmadiina buu leh taabici bukhadra muu ahaa magaalada madiinaan imaaday walxaal qad waqaca bihaa uu madiine ka dhacay maradun jiro wahum reer madiinana yamuutuuna ay geeriyoonayaan mowtan dariican geeri aad iyo aad u degdeg badanoo fara badan bay dhimanayaan koox koox baa loo xabaalaya fa jalastu waxaan fadhiistay ilaa cumar radi allahu canhu baan la fadhiistay famarad waxaa soo martay janaaza qof dhintay oo lawado faufinya khayran khayr baa lagu sheega o lagu ammaanay faqaala cumar baa wuxuu yidhi wajabad waa u waajibtay uma mura biukhra mid kalaa la soo mariyo faufinya khayran khayr baa lagu sheegay faqaala cumar wuxuu yidhi wajabadkana waa u waajibtay uma mura biaaliati mid saddexaad baa la soo mariyo faufinya sharan baa lagu sheegay faqaala cumar wuxuu yidhi wajabad waa u waajibtay faqultu waxaan idhi buu leeyahay bilaswad wamaa wajabad ya amiira almuuminiin wajabadaas maxaa ka wada xaggay aad u jeedaa qaala wuxuu yidhi qultu waxaan anigu idhi kamaa qaala nabiyu siduu nabigu yidhi oo kale sal allah aleh wasalam ayumaa muslimin muslim kasta qofkii muslim oo shahiida lahu ay u maraatikacaan arbacatun afar qof ninkii muslima u maraatikacaan bikhayrin khayr oo maqhraatikacaan adkhalahu allahu aljanna ilaahay jannuu geliyaa qulnaa markaasaa nabiga ku niri waalaaa saddex ninkii u maqhraatikacaan ka warramada allow qaala nabigu wuxuu yidhi waalaaa ninkii saddex u maqnaati kacaan oo khayr ooga mara kacaan isaguna ahlu janno weeye qulnaa waxaan wahnaanin laba qofkay u maqhraati kacaan ka warran qaala wahnaanin labana qofkay u maqhraati kacaan wa ahlu janno uma lam nas'aluu can ilwaaxidi hal qof maana weydiinin waan ka aamusnay marka tacdiilu kam yajuuzu laba qof baa ugu yar markaas saddex afar wakuka maqhraatiga waa cadaalad tacdiil wey qof baa la ammaanaya la taskiyenaya cadaalad iyo wanaag iyo khayr lagu sheegaya baabushahaarai cala alansaabi nasabkii oo laskaga maqhraati kaco hebel inuu ina hebel yahay ree hebel yahay ayaa looga maqhraati kacay waradaaci mudmadii almustafiid ee shaaicaheed almustafiid ashaaicu daayic baa ladhaha wax faafay oo mashhuur ah oo dadkao dhan baa yaqaana hebel heblaan buu jisay hebel waa walaalo xagga radaaca ayaa caan noqotay nasabkii hebel hebel ina hebel weeyaa mashhuur ah walmowti alqadiim geeri horaysay hebel inuu hebel ka hor dhintay hebel horeeyayoo la dhaxli arimahaas maratigeedu ka hadlaya waqaala nabiyu sal marka waxyaalaha mustafiidka ee mashhuurka shahaada iyo marati way noqdaan wax dhacay jiray adigoo goonjoogama imika qisada maaysa laakiin waa qiso mashhuura mutanaawal calayh dadkao dhan baa isdhaafsanaya oo wax lagu sheekaysto oo wax inkirana uusan jirin bay noqotay marag waad ka noqon kartaa hebel inuu inuu hebel yahay ku dhaaro eh, macnaa markhaati ma ka noqon hawaa ka noqon baad leedahay maxaa yeelay intaasaan noolaa hebel hebel baa dhalow baa maqli jiray wa qaala nabiyu sala allah alay slam baa wuxuu yidhi arbacatni waxaa ii muujisay aniga iyo wa abaa salama huwaybatu gabadhaa huwayb alaslamiya la yidhaahdo yaa aniga iyo abaa salamana muujisay nabiga saasuu leh alay salaam waa lugmadiisi markuu dhashay buu ka hadlaya rasulka sal slam markuu caqli yeeshay baa loo sheego la yidhi adiga abu salama walaalaatiin huwayba labadii binoodina muujisay buu nabig alay salam tiibuu marka ka baraati kacay wataabutu wabaabu wuxuu ku saabsan yahay atahabutu in la sugto fiihi fiihi shahaadati shahaadadaasi ridaaca iyo muugmada iyo inay labadan qof isku naas nuugeen iyo arrimaha ayaga ah mustafiid hadday tahay waa lamaqraati laakiin in la tafabudaa la rabaa tasaahul lama rabo tasaahul iyo in la fududayso tidhahdaa walaalaanahay askala soo boodaysanaa laga yaabo inay in yar unaad ka nuugtay hal mar ama laba jir aad nuugtay inaad tidhahda gabadha walaalaanahay meehee tafabud ha sameeyo shan jeer oo kala soocan inuu nuugmada ay dhacday oo shuruuddaydu la oofsaday oo imuhuna laba sano ka yaraa waa in arrimahaasi shuruuddaa la helo taabutkaa kadib ayaa xukunkii iyo masalada wii ka dhalan lahaa iyo uquwadii iyo waxaas markaasu iman karaa xadaana aadam bn abi iyaasin alcasqalaani qaala xadaana shucba ibn xajaaj alwaasidi qaala akhbarana alxakam ibn cutayba alkuuyi can ciraaq ibni malikin can curwa bni zubayrin can caaisha radi allahu canha qaalat caaisha waxay tiri istaadana calaya aflaxu aflax ninka la yidhaahdaa inaan weydiista gurigaynu soo galo falam aadan lahu ooma idmin faqaala markaasuu hadlo wuxuu yidhi ataxjabiina minii maanaa ataxtajabiin minii maanaa sheekay xijaabaysaa wa ana camuka ano adeerka ah khilaaf waxuu ka taagan yahay aflax ma adeerkii mise waa aabbihii xagga radaac ahaa waa imaan doonaa arrintaas hadda wuxuu le adeerka bana faqultu waxaan iri buu yidhi wakayfa dalik oo seen adeer igu noqotay faqaala wuxuu yidhi ardacadkii waxaa ku nuujisay imra'atu akhii walaalkay islaantiisa xaaskiisa waa ku nuujisay bilabani akhii walaalkii caanihiisi bayna ku muujisay ila naaskan caanahan ninkii haweenaydaas qabay baa irmaanay dair baa la yihahdaa ir isagaa irmaaneeyey caanahan isagaa iskale marka qofkii islaantiisa ka nuugaa aabbu u noqonba si caruurtii buu dhex ka galaya marka bilabani akhii walaalka caanihiisi yaana nuugtay faqaalad waxay tihi sa'altu can dalika nabigaa weydiiyey arrinkii rasuul allah sal slam baa weydiiyey faqaala wuxuu sadaqa aflaxu run buu sheegaye iidani lahu hadduu mar kale yidhaahdo guriga soo istaago aabbaha wey adeerkaa weeyaan u idan buu nabi sal alla alay slam marka waa shay mustafiid oo macruufa wey qaala xadaanaa muslim bn ibraahiim qaala xadaanaa hamaan hamaan bn yaxya ibnu dimaaq qaala xadaanaa qataada ibnu ducaama saduusi can jaabir ibni zaydin abu shacdaa can ibni cabaasin cabdullahi bn cabaas radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allah alay waslam wuxuu yidhi binti xamza gabadhii ina xamse ahayd ayuu nabiga ka hadlay calayh salaam mar la yidhi maad guursati cali baa ku qabsaday oo yaa rasuul allah waan baad guursanaysaa kale oo cido kale ah annaga reer binu haashim gabdhaar haymaan baad naga guursati oo waa tee ina maaha buu yidhi joogtega shaantida markaasuu nabigu wuxuu yidhi laa taxilu lii xalaal ima aha waxaa xaaraana min aradaacati midnimada sababteed waxaa xaaraan ku ah maa yaxrumu min annasabi nasabka iyo wada dhaasho waxay ku xaaraana gabadh walaalkaa uu dhalay xagga nasabka walaalaa ku tihiid ma guursan kartaa waa maya hiya ayaduna ibnatu akhi walaalkii gabadhiisiiba ibna radaacati mid madow walaala oo adeerkay xamze iyo adayga isku naas baa nugnay marka xamze iyo nabiga walaalana way ahaayeen xagga nugmada adeerra uu ahaayo xagga nasabka nabiga adeer loo ahaa <clears throat> xadaana cabdullahi bn yuusuf atarisi abarna mali bn anas an cabdlahi bn abi bakr an camra binti cabdiraxmaan ana caaisha radi alahu canha zawja nabi sal slam ahbarahaa camray u warantay ana nabi sal slam kaana cindaha caaisha agteedu nabigu jiray maalin wa annaha samicad waxay maqashay sawta rajulin nin sawdkiis yastaadinu idan dalbaya fii beyti xafsa nabiga xaaskiisii xafsa aheed gurigays hortaaganoo ma soo gaalay ee caaisho maqasho gurigan caaishana nabigu u joogaa qaalad guryaha nabiga isku dhadhowaa qaalad caaisha waxay tihi faqultu waxaan yaa rasuul allah uraahu fulaanan waa hebel baan u malayn licami xafsata bima radaaca yay sheegtay xafsa adeerkeeda xagga radaaca iyo nugada ugu adeera ayay sheegtay hebel baan u malayn faqaalad caaisha waxay tihi yaa rasuul allah hada rajulu waa min yastadinu fii beytika gurigaadi waa min baa taagan oo ma soo galaada ku haya xabse gurigeediibuu taagan yahay qaalad waxay tihi faqaala rasuul nabiga ala slam ba wuxuu yidhi uraahu fulanan waxaan u arkaa waa hebel lixabni xabsata xabse adeerkeed min arabaacati midnada adeera ninkaas weeyaan marka adeerkeeda waan dhib malahe waa geli karaa idada faqaalat caaisha waxay tihi low kaana fulaanan xayan oo aniguna hadduu hebel noolaan lahaa licamiha adeerkeed bay u wada adeera min alradaacati midmada u adeera oo ninkii islaanta ay nuugtay ninkii qalay walaalkeed wey adeerkeed oo rabaaca ugu adeera hadduu noolaan lahaa dakala calaya mid isoo geli laha hadduu iga wadalbo faqaala rasul la sal slam ba wuxuu nacam haa waa ku soo geli karaa maxaa yeele qaacide qabso ina alradaacata midmadu yaxrumu waxaa xaaraan ku noqotaa minhaa radaau oo tuxarimu waxay xarimtaa maa yaxrumu min awalaada wada dhalashada iyo nasabka wixii ku xaaraana yaa nuugmadana xaaraan ku ah saa wey marka isku in bay marka noqonayaan xaggii walaalihii iyo xagga mxuuaha adeeradii iyo xagga eedooyinkii xagga habaryarihii arrimahaas oo dhanba walaalaha carruurtoodii sidii nasabka isu raacayaan nuugmaduna xadaana marka qofkan waxa nuugay iyo cidda uu nuugay bayna qaraabanada udhexaysaa ogow walaalkaa oo xagga nasabka aad walaalo ku tihiin islaantii aad adiga nuugtay ee hooyada ku aheed waa guursan karaaba hooyadaaba guursan maxaa yeelay radaacan iyo nuugmadan adiga iyo reerkaasi naga dhexeeya ee aabbaha iyo walaalaha iyo dadkiinaasi shaqo kuma aha jinabi bay kale yihiin xadaanaa moxamed bnu kafiir qaal ahbaranaa sufyaan athawri can ashcad bn abi shaxaa can abihi abi shaxaa wasma sulaym can masruuq bn ajdac ana caaisha radi allahu canha qaalad waxay tii caaisha dakhala nabiyu sal l slam baa soo galay wa cindii rajulun walaal cindii rajulun agtaydana nin baa fadhiyey faqaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi yaa caaisha man haada waaya ninkan qultu waxaan idin tii akhii walaalkay min arabaacati walaalkay oon isku naas nugnanaba allow qaala wuxuu yidhi yaa caaisha undurna u fiirsada man ikhwaanukuna qofka walaalihiin uu yahay u fiirsada watahabuti waa soo marray baabka baabu tahabuti in la sugto radaaca iyo muudnada iyo taxruumina madaxuumina nasab waa sax laakiin maxaa la rabaa watahabut u fiirso fa inama radaacatu muudnada lagu leeyahay walaalnimay keentaa min almajaacati gaajada xaggeeda midda laga nuugay ayaa walaalnimo noqota adoo gaajaysan ama xilligii caanaha lagu gaajabaxayo laba sana ka yar middaa wey midda saamaynta leh ee inaad islaamnaaskooda afka saartay gaajadaadayna kaa adkarin xilli aad u baahnayn baa iska aheyd shuruuddii baa aan la helin inaad tiraahdo walaalkii aad iska tiraahdo taas hade wax soconaysa ma aha iska jir baa layidhi marka waa taaabuti wey taabacahu ibnu mahdiy can sufyaan waa aragtaa waa iska caddahay mutaabacadan ninkan imaam maxamed ibnu kaiira sheikh lbukhaari a waxaa mutaabacinaya ibnu mahdi cabdiraxmaan ibnu mahdi can sufyaan sufyaankaasda iskugu imaadeenoo hawriya mutaabacada taamada waa iska sahal xooga waxaa laga sheegsheeganaya mutaabacada qaasirada ah ayadana waxay u baahan tahay dabaqaatu rijaal inaad barato ninka meesha uu dego iyo ninka kale ay isku martabada yihiin inaad u fiirsataa la rabaa markaasaad isku mutaabacinaysaa oo qaasiro noqon oo kale nin ay yani nin walba sheekh kalu yeelani waa dhici karta sheekha kale inay iskugu imaadaan hadday qaasira bidaraja tahay marka haddii aad mumaarasada iyo fiirsashada aad badiso muddo kadib waa iska fahmi kartaa insha allah baabu shahaarati alqaadifi wasaariqi wazani wuxuu ku saabsan yahay shahaarat alqaadif ninka qadfee qof kale ee zina iyo xumaan ku sheegay ayaa qaadif la yidhaahdaa makhraati ma galaa qofka noocaasa wasaariqi tuug makhraati ma galaa wzaani zaanigaa zinaystay makhaatib ma galaa kuwaasaa laga hadlaya wa qowl llaahi tacaala in ilaahay qowlkiisa uu yidhi caza wajal walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada haka aqbalina lahum ayaga shahaadatan marag haka aqbalina abada weligood dadkaasi qadfe caaisha siyaaqaas laga soo sheeganay suurat nuur kuwa ayaga qadafka la yimid ee xumaan ku sheegay gobor cafiifada iyo qofkii kasta oo muslima qofkii qadfa makhaatigiisa ha aqbalina abadan abadiyaduna waa iska nisbi oo ilaa xiina tantahi sifa sifadaa intay ka dhammaanaysaa loola jeedaa haddii la yidhahdo laa taqbal shahaadat alkaafiri gaal markhaatigiisa aqbal haddii lagu yidhaahdo markuu islaama ka waram markuu islaama waa la aqbali waxaa loo jeedaa ha aqbalina badda weliga intuu gaal yahay wey kan faasiqaana intuu faasiqa yahay wey marka walaa taqbal weliga shahaadat alabada wa ulaaika kuwa ayaga ah hum lfaasiquuna faasiqiin wey ila aladiina taabuu mooyane ah, ila aladiina taabuu halkana marka aayaddaasa khilaafku ka taagan yahay bayna jumhuur اculamaa wa bayna alaxnaaf jumhuur culamaa iyo xanafiyada isku khilaafsan jumhuurtu waxay leeyihiin kol hadduu qofka waxqadfay ee zinaystay ee saariqa ah uu tabad keeno ama xadiba laga oofiyo xuduuddu waa mukafiraade waxaa weeyaan hahaadadiisa waa la aqbalaya shahaadadiisa waa la aqbali ah, ila aladiina taabuudaasa waxay ku wada dhici labadiba way ku dhici shahaadadii markhaatigooda ha aqbalina inay tabad keenaan mooyeen faasiqiin weeye inay toobad keenaana mooyane kol hadday toobad keenaan fisqigina waa zuulay cadamu qabuuli shahaadatiina waa zuulay oo shahaadada waa la aqbali jamhuur sidaasay ku tageen xanafiyadu waxay leeyihiin ila aladiina taabuudan waxay ku dhacaysaa faasiqiinta ku dhici ulaaika hum ulfaasiquun aqalu aqrabu midkuur midka dambe ku dhacaysaa ee makhraatigii shahaadadii sidii weeyaan walaa taqbalu lahum shahaadatan abadan ayay taagnaan wax makhraatiya laga aqbali maayo lakiin haddii toobad keeno faasiq maaha makhraatisi laga yeeli maayo sidaasay xanafiyada taagan yihiin axaadiis kale iyo waxbay kala xujaysanayaan jumhuurta waad arki doontaa xadiidkooda iyo adiladooda iyo aqwaasha uu soo aroorin doono musanifka waa keeni doonaa laakiin xanaaftu waxay deliishanayaan axaadiid xaafid ibnu xajar uu leeyahay lam yasix minhaa shay wax ka asaxay ma laha xadiid camar binu shucayb can abihi can jaddihi ayaana ugu xoog badan uu nabigu yidhi laa tujuusu shahaadatu khaa'inin walaa khaa'inatin walaa maxduudin fi lislaami qof khaa'ina iyo qabar khaa'inada iyo qof islaamka gudihiisa intuu xad ku dhaca kafaare ad laga oofiyey xad laga oofiyey asaguna maarata la aqbali maayo abu daawud ibnu maaja soo saaray abu zurca wuxuu leeyahay munkar xadiid daciifa ah, munkara ah. kuwa kalena xaafid wuxuu leeyahay waxba ma dhaanaan marka warku waxaa weeyaan marka in qofkaasi haddii toobad keeno ama xad laga oofiyo in fisqigiisi iyo zinadiisi iyo waxaas oo dhanba toobadaasaa baabi'inayso markhaatigiisa waa la aqbalaya wajalada cumaru marka fiir bukhaari madhabkiisii intuu usoo aroorin doono qolada diidanna wuxuu ku dhufan doono wajalada cumaru cumar radia allahu canhu baa wuxuu jaldiyey cumar bn khadaab ee amiir muminiin abaa ayuu jeldiyey nafic binu xaaris ninkii ligi jiri wa shibli shibli bnu macbadna waa jeldiyey isaguna ninka yidhaha shibli bnu macbad albajali mukhadaran buu ahaa saxaabi ma aheen wanaafica naaficna waa jeldiya isagana biqadfi lmugiira mugiira ay maaragtay qadafeen saxaabigii mugiiraha muqiira binu shacba jaliilka radia allahu canhu ayay wax ka sheegeen waxay dhaheen islaami dhihi jira ibnu jamiil bay yuu ka zinaystay bay dhaheen a islaantaasu ka zinaystay ayay yidhaahdeen markhaati gaar hadiidaya saddex yoona soo tuurtay waxaa afar ku ahaa ziyaad binu cubayd inuu dhihi jiray ziyaad binu cubayd markii dambena la magac baxay ziyaad bin abi sufyaan loo bixiyey ziyaad bin abihi ayaa afar ku ahaa markii lawadamahayo hadal wuxuu yihi aniga ma arkin isagoo sidii dee ninka uu xaaskiisa ku sadheen ama xumaantii ku jira ma arkin buu yidhi laakiin waxaan arkay buu yidhi labadooda oo ku jira fii lixaafin go' bay ku wada jireen oo hoosta kaga jireen wa nafasan caaliyan walaa adri maa waraa dalika buu yidhi fuufufna waa yeris wax ka dambeeyase aniga ma garan karaa buu yidhi war mayaad sheegaysaa inuu isku sameeyey maya intaas ma dhaafa buu yidhi waa soo istaagay muqiira bnu shaban saxaabi jaliila basruu markaa ka ahaa amiir cumar bin khadaab xilligiisii imaarada waa la soo qaaday doodiina makamad baa la keenay afartaa nin marka saddexdan yaa la soo istaagay kii afaraad baa marka caddayn waayey hadduu caddayn waayey saddexdayda waxaa la yidhi arrintan aad samayseen qalaf weeyaan xadulqalaf baa lagu oofiyey siddeetan jeedal baa lagu dhiftay saddexdaasi nin abubakriyo qiimaha badnaa radiallah canhu ka midi markaasuu wuxuu yidhi haddaad toobad keentaan ood ka noqotaan oo tidhaahdaan waxaa anagaa isboodsiinay shahaadadiina hadda kadib waan aqbali haddii aad beeni weynaa naftiina la soo istaagtaanna dee markhaati naga aqbali maayo labadii kale shibli iyo naafic waa soo noqdeen waxayna wada ismaysiinay abubakrana wuxuu soo istaagay anugu waxba ka noqon mahayo waxaan arkay waan arkay ka laaban mahayo la soo istaagay saa darteed baan la aqbalin amaa riwaayadiisa hadda odogta abubakra ummahaatu sita dhammaan way ka warinayaan waa abubakr tamifa bnu xarta radi allahu canhu axad inkiray riwaayadiisana ma jirto lianna riwaayada iyo shahaadadu way iskhilaafsan yihiinoo riwaayadii shahaadada maaa wax badanoo looga baahanyahay shahaadada riwaaya laga baanin laga baanin riwaayada waa og tahay eh, eh, xorriye iyo dukuuriye iyo cadad iyo waxaasoo dhan looma shardiya riwaayada bikhilaafi shahaada wajalada cumaru abaa bakrata washibli bni macbadin wanaafican biqadfi mugiira mugiira qadafkay qadfeen baa loo jeedlay uma sataabuma ka toobadalbada wuxuu yihi toobadkeena wa qaala wuxuu yihi man taaba ninkii toobadkeena qabiltu shahaadatahu shahaadadiisa waan aqbali waajaazahu cabdulaahi bnu cutba cabdulaahi bnu cutba waa baneeyey shahaadat lqadif wa cumar ibn cabdilcaiiz wa saciid bnu jubayr wa taawuus wamujaahid washacbi wacikrima wazuhri wamuxaar bnu difaar wa shuruux alqaadi wa mucaawiyata bnu qura alqaadi asagana raggaasoo dhan waxay leeyihiin qofkan hadduu intuu xumaan sameeyo ka soo toobadkeeno waa mufaasiq aha la taagan maayo ila ladiina taabuu baa dhaqlay waa la aqbalaya markhaatigiisi bay leeyihin وqاala abu zinaad wuxuu yidhi abu zinaad almadني dakwaan alأmru cindana bالmadينة annaga agtaanada reer madiina sidaa ku dhaqmi jiray oo reer madiina ay qabeen waxaa weeye idaa rajaca alqaadifu qaadifka hadduu ka soo laabto can qowlihi hadalkiisii oo uu yidhahdo hebel waxaan ku sheegay waa ka soo laabtay faistakfara wuu dambi dhaaf dalbo qubila shahaadatahu markhaatihiisa waa la aqbali wa qaala shacbiyu shacbi iyo waqataada waxay dhaheen idaa akdaba nafsah naftiisa hadduu beeniyo julida intii la jeedlo qubilat la aqbal ishaarathm khatiis war shay waba kama jin hadduu yidhaahdo asagii marka waa la garaaci gaasaa isku qiree kadibna xaggii marka laga oofiyana makhaatiis waa la aqbalaya alxuduudu mukafiraat waa la dhaafaya waqaala hawriyu wuxuu yidhi sufyaan idaa julida alcabdu addoonka haddii la jeedro uma uctiqa la xoreeyo jaazad addoon weeyaan jaazad way bannaanta shahaadatum khatiisi waa bannaan wain istuqdiya haddii almaxduud qofkii la xaday haddii laga dalbo inuu qaadi noqdo oo dad kala xukumo faqadayaahu xukumadiisa uu xukumay jaa'izatu naafidatun tufridaysa weeyaan waa la aqbali intaasoo aqwaal iyo aaraa ah ayuu soo ororiya imaam bukhaari raximah اllah si madhab اljamhuur uu xoojiyo oo ah in qofka asagaa xumaan ku dhacay toobad ama beeni naftiisa uu beeniyey ama toobad uu la yimid ama xad laga oofiye haddii intaa laga helo in shahaadadiisa la aqbalayo wa qaala bacdu الnaas oynow marka bacdinaaska waa xanafiyada waxay dhaheen laa tajuusu shahaarat lqaadifi wain taaba shahaarat lqaadif ninka qadfay ee qalaf la yimi markhaatigiisa la aqbal maa haba toobad keeneen maxaa yeele liladiina taabuu waxay ku noqonaysaa walaakum alfaasiquuna dambay ku dhacaysaa ee walaa taqbalun shahaarat abadantii baa weli taabannahay ma bixin uma qaala marka bukhaari wuxuu leeya warkaasay dhaheen inta badan waxaad arkay bukhaari markuu qaala bacdinaas yiraantu ra'yi lama keeno ayuu haddana ayaga ra'yigooda ku radin bira'yihim haya ilayhim baa dal ku radinaya markaasu wuxuu soo saarayaa wujuudu tanaaqudi fiihim in tanaaqud iyo iskudhac uu ka jira dhexdooda marka wuxuu leeyaha hadday dhahe laa tashjuuzu shahaadatu lqaadidi wain taaba uma qaala bacdu naaski way qaalada uma qaala bacdu naaski wuxuu yidhi laa yajuuzu ma bannaana nikaaxun bikayri shaahidayni laba maqhraate in la helo mooyaane nikaax ma bannaana oo gabadh la iskama nikaaxi karo haddaa laba maqhraate aan la haynin intaa eh, marka la nikaax ay imaato laba qof oo shahaada la rabaa laba qofoo maxduudeyn oo xad laga oofiyo oo faasiqiin mar ahaayoo xumaan ku dhacay haddii ay soo xaadiraanna shahaadadoodaasi fi zawaajihi nikaax iyo guurka jaaza way ku bannaan tahay bay dhehen huna tanaaqud soo ma hortid tanaaqud baa dhacay iyo isku horimaad isbaraandar baa yimid mana muuqata arrinta mise nima muuqato ya halkaasuu bukhaari rabaa raximahullah kollay cayni baan ka harayninoo waxba laga daba sheegi doono ayib wain tazawaja bishahaadati cabdayni lam yajuz bay dhehen laba adoon mahaatigooda ku guursadana ma banaana waa masle kale taas laakiin intaan horaba lagaga kaaftoomay inay tanaaqud ay ku dhaceen <clears throat> waajaaza shahaadat almaxduudi waajaaza bacdunaasi waajaaza bacdunaasi wuxuu baneeyey shahaadat almaxduudi qof maxduud oo xad laga oofiyey waa kay dhaheen markhaatigiisu ma qaadanayno soo maaha shahaadadiisa way aqbaleen walcabdu addoonkana way aqbaleen walamata addoonkana way aqbaleen duriyati hilaali ramadaana bisha ramadaan araggeeda haddaydaan annaga marati ka ah dad maxduudiin oo la xadayna way aqbaleen ayagina la aqbali maayo soo maartid meeshana way aqbalayaan juziyaadkii iyo masaa'ishii furciyaadkahaabuu u dhex fadhiistay marka oo ay qaarra ay leeyihiin ay ogolaan qaarra ay ogolaanyihiin marka kala saarka ay kala saarayaana waa tafriiq bayna almutamaahilayn laba shay oo mutamaahileen oo isku midla oo la tafriiqiyana waa muxal wax la ogolyahay maaha sideedaba laba shay oo mutamaahilayna inaad ilo iyadoona wax cad oo furuuqa udhexaysa aysan jirin inaad kala saarto oo tunaa ogolaato tunaa diido taas lama ogolay buu yile wakayfa tacrifu tawbatahu wakayfa tucrafu tawbatu ah, inta waxay ku cadfan tahay baabkiiba ku cadfantahay baabu shahaadati lqaadifi wasaariq wazaani hadduu toobad keeno wa kayfa sideebaa tucrafu wa baabu wuxuu ku saabsan yahay kayfa sideebaa tucrafu lagu aqoonsan tawbatuhu towbadiisa baabkii horay ku cadfantah waqad nafa nabiyu marka wakayfa tucrafu towbatuda su-aal buu aga baxay leanna waxay isku khilaafsan yihiin tucrafu towbatu qaar waxay dhaheen waxaa lagu garanayaa haddiiba laxado waa toobadkeenay kow waxay dhaheen idaa akdaba nafsa naftiisa hadduu beeniyada warwaxan shay waxba kama jiro waa toobadkeena warkiisa waa la qaadana hadda kadib marka sidaa darteed khilaafkaas asagoo fiirinaya ayuu su-aasha aga baxay waqad nafa nabiyu sala allahu calay wasalam azaanii sanatan nabigu zaanigii zinaystay ee hayru muxsinka ahaa bikriga ahaa sanad buu masaauriyey jaldu mata wa taqriibu caami wey in boqol lagu jeedlo la masaafuriyo sanadna ayaa lagu xadaa qofka zaaniga ah hadduuna nikaah ridanin wanaha nabiyu sal slam nabiga wuxuu reebay can kalaami kacb bni maali wa saaxibayhi in lala hadlo waa kii diiday xataa madaa hamsuuna leyla konton habeen ayaa ka dhammaatay marka konton habeen kadib tobadii baa imaatay wey warka tobadooda waa la aqbalaya waa la aqbali kayfa tuqrafu tawbatuhu waqtigii loo gooyay hadduu u dhammaato oo toobadiisii la helo marka hadda markii hore war lagama aqbaleen kacab iyo saaxiibadiis laakiin konton beri kadib toobadoodii baa ilah soo dejiyey eh, laqad taaba allahu eh, muxuu ahaa eh, wacala alaaati aladiina khullifu waa kii la yidhahdana xadaanaa ismaaciil qaala xadaanii ibnu wahabin cabdullaahi can yunus alaydi waqaala lay xadaanii yunus can mishaab qaala akhbaranii curwa bnu zubayr ana imra'atan haweeney baa saraqad xaday fi aswat fati markii maka la furtay ayaa maxkamadda nabiga loo soo gudbiyey gabadh maksuumiyada ayaa waxaday baa lyidhi fa utiya biha rasul nabig ala slam baa loo soo gudbiyey uma amara biha wuxuu amray gacanta in la jaro markii maqhraatigii caddaatay faqudicat yadiha gacantaa la gooyey qaalat caaisha waxay tidhi gacantii baa la gooyey in lala taagnaado makhratigeedii la hor taagnaado arrintaa meesha kuma jirto ilaha bukhaari gabadhaa gacantii dadkii la geeyey way toobad keentay kadib dadkiibay ka mid noqotay faxasunad waxay wanaagsanaatay faqaalat caaisha waxay tihi faxasuna towbatuhaa toobadeedu gabadha way fiicnaatay watazawajad way guursatay wa kaanat taatii bacda dalik kadib waxay u imaan jirtay nabiga calayh salaam caaisho gurigeeda fa arfacu waxaan kor u koryeeli jiray xaajataha danteeda ilaa rasuulillah warkeedaa nabigu gudbin jiray nabigana warkeeda waa ka jawaabi jiray alayhi salaatu wasalaam wa kayfa tuurafatu marka toobadii haddii la imaatay ama xaddi laga oofiyey oo wanaageeda u muuqday waa la aqbali xadaana waxab bn bukayr qaala xadaana leyd can cuqayl can ibn shihaab can cubaydillahi bn cabdillaahi can zayd bni khaalidi radi allahu canhu can rasuuli illahi sala allah aleh wasalam annahu rasuulku amara wuxuu amray fii man zana qofkii zinaysta oo walam yuxsin aan nikaax hadda ka hor iyo golmaya guri xalaala aan gelinna iska ku dhaca bijaldi maatin buu amray boqol jaadal in lagu dhufto wa taqriibi caam sana meela masaafiriyo dhulkii xumaanta ku sameeyey ee saaxiibada xumaa laga horfogeeyo ilaa ay kala uu halmaamo wixii uu ka baxo qalbigiisa xumaan illa mar walba hortada ka muuqato qofka inuuna dhaafin baa laga yaabaa baabu laa yashhadu calaa shahaadati jawrin laa yashhad qofku marag kama noqdo oo markhaati ka noqon maayo calaa shahaadati jawr marag been ah ama dulmi ku salaysan oo xumaan oo cadaalad darri ah markhaati ka noqon maayo idaa ushida haddii mara geliyo qof xoolo dadeed ama xoolad ummad ama ummad maaratay ku socdo ayaa ku yidhi kaale marhaati ii marhaati noqo foomkan ii buuxiyo shaahid ii noqo buu ku yidhi ma aqbalaysid shahaadatu jawr wey jawr waa dulmi xadaثna cabdan cabdالlah بن cثman بن jabل akhbarana cabdالlah بن mubarak akhbarana abu xayaan wasma yaya bn saciid yaxya bn saciid taymi can الshacbiy caamir bn sharaxiil can الnucmaan bn bashiir radi allahu canهuma qaal sa'alat ummi hooyadayda waxay weydiisay buu leh hooyadii camrada dhaa camra binka rawaaxa abii aabbahay oo bashiira waxay su-aashay bacda almawhiba hibada qaar ka mida ah, oo wuxuu leeyimayo lii aniga min maali xoolihiis xoolahaada wax ka mida ah wiilkayga si gaara ah, oon bahda kale la siinin si gaara u siibay tiri addoon buu ahaa waa soo ogaanay addoon sii sanad bay daba socotay daba jiiqaysay markii dambe asaguna yidhi waayo waan siiyey markaasay ka sii hari weeyoo tiri waa inaad nabiga calayh salaam marageliso oo marhaati uu noqdo uma badaa lahu waxaa u muuqatay sanad kadib inuu wax isiiyo fawahadahaa hibadii ay dalbaysa hooyaday waa hibeeyey aabbahay lii anuu ii hibeeyey faqaalat waxay tihi laa arbaa raadi ku noqon maahayo warkaa aad iska tihi xataa tushida ilaa aad ka maqhraati gelisa annabiya sala allah alay slam xataa tushida anabi faahada biyadii gacantayda u qabtay waana hulaamun anaguma yara faataa bi annabiya nabiga calayi salaam buu ila yimid faqaala wuxuu yidhi ina ummahu cunuga yaraan wada hooyadiis binta rawaaxa ina rawaaxaeed camrowey sa'alatni waxay iga codsatay bacda almawhiba hibo gaarah inaan yahana wiilka si gaara u siiyo qaala marka maqhraati ka noqona waa codsatay adiga rasuul allah ka maqhraati noqon qaala nabig wuxuu yidhi alaka walad ilmo maleeda siwaahu ilmo kanaan ahayn maleede qaala wuxuu nacam haa qaala faaraahu fauraahu qaala waxaan u malayn buu le rawigu inuu nabigu yidhi laa tushhidnii calaa jawrin waa cadaaladaro waa dulmi muxaabaad inaad caruurtaada qaar wax siiso kuwa kalena aad qadiiso arrinta ayadaa ma banaana waa dulmiye ani maragha igelini buui nabiga sal allah alay wasalam kol hadduu rasuul alay slam marag ka noqon waaye yaa maragu noqon waxayna tusaysaa inaa xaaraamta dad kale aad isha bii qayrigaasi waxaa weeyaan jawaas iyo bannaano maahee taqbiix iyo foolxumeyn wey xaggeedaadi nabi maxamed baa duujiyey sala allah alay wasalam waa kii nabiga ileeyey calayh salaam dhihi jiray sooma jecelin inay baarinimada kugu sinaadaan oo ay baari ku wada noqdaan haa hadday mid wax siisa mid kalena ay diido say baari kuu wada noqon doonaan wa qaala abu jariir wuxuu yidhi abu jariir cabdullaahi bn xusein can shacbiy ayuu ka warinaya abu jariirkaas cabdullahi bn xusein qaali sijistaan wuxuu yidhi laa ashhadu calaa jawr aw laa ushhidu aw laa ashhadu aniga xadiikaa hore socotaa laa ashhadu mare ka noqon maayo calaa jawrin dulmi xadaana aadam bin abi iyaasi qaal xadaana shucba bnu xajaajin qaal xadaana abu jamra abu jamrat adubaci nasr bn cumraan qaala wuxuu yihi samictu zahda bn mudarib qaala isagoo yihi samictu cimraan bin xuseyn radi allahu canhuma qaal qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi khayrukum qarni qurun haddaad tihiin qarniga ugu khayr badan waa qarniga anaa noolahay waa nabigii saxaabadiisi iyo taabiciinti uma aladiina yaluuna kuwa ku xiga taabiciinti uma aladiina yaluuna kuwa ku sixiga taabiciinti qaala cimraan wuxuu yidhi laa adrimooni dakr nabiyu nabigu sheegay calayh salaam bacdu qarnayni ow aaa kadib qarnigiisa laba qarni inuu sheegay saddex sheegay ma garanayo buu yidhi qaala nabiyu sal la alay slam wuxuu yidhi ina bacdakum markay saddexdaa qarnee fadliga badane qiimaha badan ay tagaan ina bacdakum quruntiina aan sheegay gadaashooda qowman dad baa imaan doona yakuunuuna khiyaamaya walaa yu'tamanuuna laaminin dad khiyaamo socota oo wax lagu aaminiba aansijiriba wax alla wixii loo dhiibta iyo wixii lagu ogaa iyo wixii loo xilsaara intaba boob bay ku bilaabayaan hayaamo ayaa imaan doona wayashhaduun marag bay noqonayaan helo waa saas iyo makhraati baan ka ahay walaa yustashhaduun intii la ogaaba inay yihiin makhraati beenaale ayaan la marag gashanayn wayla soo ordayaan makhraati beena wayanduruun way nadraayaanoo yundiruna way nadraayaan nadar bay galayaan ilahi calaya kada waxaas sharada ayay dhahayaan walaa yuufuuna ma oofinayaan wayadharu fiihim waxaa ka daahiri asimanu cayilooni yani tawasuc fi lmaal xalaal iyo xaraan dan kama laha wax allaa wixii lagu cayiri lahaa unbaa iyaga maaragtay xoogga ay saarayaan maskaxdooda iyo maankooda waa waxay cuni lahaayeen cabbi lahaayeen iyo waxay xoolo unbaa ka fakaday ee maxaaraanbaa maxalaalbaa dan kama leh oo ku tuugaha dadka xoolihiisa xoolaha dadka cuno oo booda oo haddana qallafsan baad arki haddana qallafsan kaa ma dhihi karo wadaru fii musanin baa layaanu ma cayinin ma dhihi karo waxaa loo jeeda waxaa weeyaan tawasuca xoolaha dadka ay iska maarata hadda minaba u qaadanayaano boobaayaanu baa loola jeedaa kaasaa loo jeeda sawa samina o lam yasma xadaana moxamed bnu kaiir qaala akhbarana sufyaan can mansuur can ibraahim can cabida bni camr asalamani can cabdillaahi radi allahu canhu can inabiy sala allah alayh alih wasalam qaala nab wuxuu yidhi khayru nnaasi qarni dadka waxaa ugu khayr badan qarnigayga uma aladiina yeeluunahum kuwa ku xigaa uma aladiina yeeluunahum uma yajiu waxaa imaan doona aqwaamun dad tasbiqu ay ka hormari shahaadatu axadihim axadkood makhaatigiisa yabiinu dhaartiisa wayamiinuhu dhaartiisu bashaaratu meeshii makhaati laga rabay dhaar la soordi meeshii dhaar laga rabay makhaati qaala ibraahim baa wuxuu yidhi wakaanuu yadribuunana waxay nagu garaaci jireen cala ashahaadati waalcaad ibraahim wuxuu leeyahay maqacii waalidka xilligii salafka isagu u joogay waxay nagu garaaci jireen makhaatiga iyo ballanta ballan iyo makhaatiga la soo ordina makhaati beenaale iyo cahdi iyo ballan laga baxo tanaa laga ilaalinaya laga edbinaya carruurta inay been sheegaan oo makhaati beena ay sheegaan cahdiga iyo ballanta inay ka baxaan marka arrintaa la soo ordina maqraatiga kuwa la soo ordaaya ee ayagoon maqhraati shar imaanaya waa kuwa nabiga ka sheekeeye calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiix muslim ku sugan min riwaayati zayd bin khaalid aljahali baa jirta oo nabigu ammaano calayhi salaam khayru shuhadaa maqhraatiga kuwa ugu khayr badan waa kuwa alladii yaati bishaaratihi qabla an yus'alaha intaan la weydiinin qofka maqhraatigiisa la imaanayo kaasaa shuhadada ugu khayr badan kana waxaa la yidhi ka maqhraatiga la soo ordi maqhraati badanaa wey oo kuwa xuna imaan doonaaba tilmaan laga dhigay isma khilaafayaan waxaa lagu jamciyaa kuwan waa kuwa maqhraatiga beenta ah ayay la soo ordaayaan iyagoo ninaba una codsanin iska soo ordi adduunye ay helaan iyo wax kale u cad kuwan laakiin waa dad wanaagsan laakiin qiso dhacday ama qadiyo dhacday ama arrin dhacday oo qof la dulminayo wax maqhraateena aana haysanin ayagana ay arkeen isagoona inuu in la arkay n eh, dadkiina ay ogeyn in la arkayo walaalo kaana maraatika caladahin waa soo ogyahay isaga waa ogyahay ayuu dhahaya walaala ogaa oo maraati ka ahaa ninka igunay arkinbe anaa maraati ka ah markaasuu madluumkii laga gardaraa ee xoolihiisa la dhaafsan reebay ayuu sidaa ugu hiirinaya kaas waa ammaanan yahay baabu maa qiila fii shahaadati zuur maraati beenaalo wixii laga sheegay oo dad daalimiinah oo fajara ah oo dulmi iyo gardarro la yimid garab in loo noqdo la yidhaahdaa wakhraatiyaan u ahay iyo magaca dadka waxmuunay maarata waxba lamuna samaynin oo sidaa deena loogu laga soo saaro xumaantii ku dhex jiray taas waa arrin xaaraana oo munkarah oo dulmi ah oo aad nusuus sula looga hadashay qur-aanka iyo sunnada nabiga calayh isalaatu wasalaam ah, waa ku ilaahay subxana wa tacaala leeyahay haa antum haaulaai xaajadtum canhum fi lxayaati dunya jaadaltum canhum maxaajadtum faman yujaadil llah canhum yowma alqiyaama maalinta qiyama yaa u doodaya maanta iyaamo yaa u doodi adduunyada maanta doodeen rasuul alah subana watacaala maalintaas ilen arrintu rune run bay tegaysaa <clears throat> walaa tarkanuu ila ladiina dalamuu fatamasakum naar dadka daalamada ah, ha u leexanina ah, ha u teteynina ha ah, u hadlina bannaanka ka mara liqowli illaahi caza wajal baa u daliila maraatibeelaale xubaantiisa waa la muminiinta markuu ammaana u yihi waaladiina laa yashhaduuna zuur cibaaduraxmaan baa la ammaanay waa kuwa makhraatiga aan ka qeybgelin beenta ah dad makhraati beena maba xaadiraan oona maqhraj kacaan wa kitmaan shahaada shahaadada in la qariyo ayaduna baabkeediibu ku saabsan yahay maqhraati aad og tahay oo aad xaqiiqa u og tahay inaad qariso inayna fiicneen oo aad qofkii maaragtay madluumka ahaa ee laga gardaraayo maqhraatiga u noqon laheed oo iisa difaaci laheed inaad qariso ma bannaana walaa taktumu shahaada buu ilaa yidhi maraatida aad ogtihiina qarinina waman yaktumha qofkii qariya fainahu qarintaasi aaimun qalbu waa qof qof adhigiisa uu faajir yahay fujuur qalbiga ku dhaca ilan kitmaanku qalbiguu galaa wa wa laga qarinaya qalbiga weeyaanoo qalbiguu wax ku qarinaya qalbigii baa la ataagay fainahu aaimun qalbuhu qalbigiisa waa ijraab iyo dulmi iyo imiga ku jira ka buuxa wallahu bima tacmaluuna caliim waxaad samaynaysaanna rabbi subxaana wa tacala waa ogyahay wey wallahu wa tacala talwu ow alsinatakum bishahaada aayadii kalu aaday fain talwuu aw tuqridu talwuu alsinatakum carabkay ku dhacdaa carabka haddaad leexisaan layigu waa leexin haddaad leexisaan bishahaarati maragta si aad u ogeedeen si aan henaad u tidhaahdaan oo tucridu aad jeesataan ilah waa inogi qaala xadaana cabdulahi bn muniir samica wahab bnu jariirin wacabdilmalik bn ibraahim qaala xadaana shucbat bn xajaaj can cubaydillahi bn abi bakr bn anas radi allahu canhu qaala su'ila nabiyu nabigeena sal allah alay wasalam baa waxaa la weydiiyey can ilkabaa'iri dunuubta waaweyn dunuubta kabaa'irta sii kale waaweyn akbarulkabaa'ir baa jirta wax nooga sheeg nabi allah way naarta lagu galo qaala nabigu wuxuu alshraaku billah dambi ka weyn ma jirto shirki iyo gaalnimo wax ka weyn ma jirto qofkaas la imaadana khaalid mukhallad fi naar wey naarta ku waaraan doona toobadkeen intuu nebi alshraaku billah baa u horraysa wa xuquuqulwaalideyn labada waalid oo lagu caasi noqdo oo amarkooda la adeeci waayo oo xuquuqdooda la oofin waayo shirkigaa lagu xujisiyaa yaduna xuquuq waalidayn marka laga hadlaayo iijaabkana waa lasu xijiyey markii salbiga laga hadlaayana waa lasu xijiyey marka laga hadlayo tawxiidka waqadaa rabuka anlaa tacbudu ila iyah wabilwaalidayn ixsaana marka shirkiga laga hadlayo waa kale ishraaku billahi xuquuq marka hadday shirki imaatana waxaa dembi marka laga hadlaayo shirkiga u weyn xuquuq samafalka iyo ixsaanka iyo khayrka marka laga hadlaayana tawxiidka uga horeeya ilaah la waxido dana waalidka oo mxuah ixsaan iyo samafal iyo biri loo sameeyo kulxiga waqatlu nafsi naf la dilo xaqdarro lagu dilo ayadana ku xigta kabaairta ka mid tahay washaarat zuur maragta beenta oo qof maxraati beena loo furo kuna lagu furo taas ayadana dunuubta kabaairta lagu naargalo ayay ka mid tahay taabacu gundar wa abu caamir wa bahz wa cabdisamad intaasoo dhan baa mutaabacaysay ninkay mutaabicinayaan cabdilmalik bin ibraahim way muuqataa maxaa yeele canshuc baa lagu yidhi sheekha shucbe la yidhaahdo ayay intaba ka wariyeen ninka ka warinaya dariiqa hore waad aragtaa waa ninka la cabdilmalik bin ibraahiim iyo wahb bin jarir isku cadfanaa qala xadaana musadad bin musarhadi qaala xadaana bishr bin fadlin qaala xadaana jurayriyu saciid bin jurayri can cabdiraxmaan bin abi bakrata can abihi radi allahu canhu qaal abu bakra nufec bin xaaris radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala nabiyu sal ly slam ba wuxuu yidhi alaa urabiukum yaana inii sheegeenu biakbar ilkabaa'iri dunuubta kuwooda u waaweyn alan saddex jeer buu sheegay dunuubta kabaairta kuwooda usii waaweyn saddex jeer buu ku celceliyay nabigu qaala waxay dhaheen balaa ya rasuul allah noo sheeg qaalana wuxuu yahay ishraaku billah inaa ilahay u shariig yeeshaan ood ilahay kayrkii cibaadadu alla lahaa aad wax kale u leexisaan oo addoommaaad wax ka siisaan gaalnimaa la yidhaha waa gaalnimay keenaysaa shirki wey ilahna waxba shaqo kuma lahaa camalka noocaase addoommihiisa iyo makhluuqa wax ka siisay ilahay waa ka dhexbaxaya danka male adugu malugu naari wa xuquuqul waalideyn labada waalidoo lagu caasiyo wajalasa labadaasi eray markuu ku hadlay nabigu waa dangiigay jalasa waa fadhiistay wa kaana mutaki'a waa dangiigaye faqaala wuxuu yidhi alaa waqowlu zuur warka beenta ah iyo shahaadatu zuurka ayaa kabaa'irta kabaa'irta u waaweyn ka mida nabigu saas ui alayh salaam shirki iyo xuquuqulwaalidayn shay la ogyahayoo muuminiintu waa ogyihiin meeshay gaarsiisanta qalbigooda way gashay markaasay iska ilaalinayaan usoo tasarubi mayso wax siba ku soo gelaysa ma aha laakiin waxaa iska badan macaamilaadka dadka dhexdooda mara imraati beeraalaha iyo hebel baa difaac iyo hebel iska ilaaliy hebel ka cabso arrimahaas waa ka dhici kartaa saa darteed buu nabigu xoojiya intuu fadhiistay ayuu ku celceliyey alaa waqowlu zuur qaala famaa zaala yukariruhaa xataa qulna ilaaha ka niri laytow sakata alla muaamus wa qaala ismaaciil bn ibraahim ba wuxuu yihi xadaana ajurayri xadaana cabdiraxmaan baabun kalfasli halkaan joojino halkaan ku joojino wallah aclam bilah towfiq sala allah wslam ala nabiyina muxamed